بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله والخابر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجميد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن مفرد الجميل فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستقيم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر أخبروا بطاف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يكون Eh, waxaanu kusoo guda jirnay mubtadihii iyo baabkii khabarka ayaynu dhaxda kaga jirnay marka waxaanu soo qaadanay mubtadaha tacriifkii mubtadahana wuxuu kaga maarmay sheekhu raxima ullahu tacaala tusaale buu kaga maarmay mubtadihiibu laba inoogu soo qaybiye mubtadaun lahu khabarun iyo mubtadaun lahu marfuucun sadda masada alkhabari markaa khabarkii baa alkan ka bilaabaya wuxuu yidhi waalkhabaru khabarku aljuzu waa gobolka juzga almutimu alfaa'idati ee faa'iidada dhammaystiraya maca almubtada'i mubtadaha maciisana dhammaystiraya wadaalika tusaaluhu kaa in wuxuu aada ka qawlika odhaahdaadiyo wixii lamid ah aad ku qowshid allaahu alle barun samafalo weeyi walayaadi nicmooyinkuna shaahidatu waa mid markhaati a nicmooyinka ilaahu inoo shubayaana waad mid markhaati u ah rabbi subxaanahu wa tacaala <clears throat> sheekhu carafa alkhabara khabarkii waa tacriifiyey mubtadiiisaga muu tacriifin oo khabarka muxuu u tacriifiyey lianna alkhabara maxad alfaa'ida khabarku ka koobaya weeyaan faa'idada oo dhanba lidaa wa tacriifiye sheekhu raximah llahu tacaala wuxuuna ku tacriifiyey oo yidhi waa aljuzu almutimu alfaa'ida tacriifkani jaamicna maaha maanicna maaha ya maanic maaha oo tacriifkani maanic maaha oo haddaynu nidhaahno almutimu alfaa'ida aljuzu almutimu alfaa'ida dee haddaynu nidhahno iminka qaama zaydun zaydun waa juz faa'idadiina wuu dhammaystiray sooma marka waxa fiican inaynu ku darna inaynu idhaahno alkhabaru huwa aljuزء almutimu اlfaa'idati maca almubtada inaynu idhaahno fiican marka mubtadaha maciisa ayuu faa'idada dhammaystiraya weyan manihi maslfani wuxuuna ku tusaaleeyey allahu barun allahu waa mubtada barunna waa khabarkii marka barun wuxuu dhammaystirayaa waa juz dhammaystiraya mubtadaha oo allahu ah walayaadina waa mubtade shaahidatuna waa khabar iyadna maxay dhamaystiraysaa alayadida ayay dhamaystiraysaa alayadina waa jamcu aydin weyi aydinna waa jamcu yadin wey waa jamculjamc bay noqonaysa marka alayadi marka wuxuu ku tusaaleeyey maxamed ibn maalik tusaale fiican binu siiye wuxuuna leeyahay nicmooyinka rabbi subxaanahu watacaala inoo furay oo inoo faraqay aad u fara badan mana koobi karno wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha wamaa bikum min nicmatin fa allah isagoo naxwo hadana tusaale caynkaasa ku siinaya ibn hishaam alansarina waynaga aragnay isagoo odhanaya allahu rabbunaa wa muxamadun nabiyunaaba ku tusaalaya isaguna waa laba su'aalood oo qabriga inagu sugaya jawaabtoodii iyadoo adana naxwo uga sheekaynayo kitaabkiisa saa ku idhahdaa sharxu shuduuri dahab fii macrifati kalaami alcarab saas tusaalahaasu keena kitaabkiisa muqni labiib an kutub alcaaribna tusaalahaasu keena kitaabkiisa awdaxu masaalig ila alfiyat bni maaligna saddexda kitaabba tusaalayaashaas ku keena mubtada iyo khabarka markuu tusaalaynayo waayahay nicmooyinka ilahay inay fara badan yihin waxa ka mid a ah tusaaleahaan nicmada ilaahay noogu galaday annafas baa kamid a ah neefsashada neeftaa marna hore aynu usoo tuuranno marna aynu dib u tuuranno calaa sabiili lmithaal haddaynu nidhaahno daqiiqadii kastaba waxaynu neefsannaa kaba soo qaado calaa sabiili lmithaal shan iyo labaatan goor ayaynu daqiiqadii kastaba neefsanayno neeftana hore usoo tuurana dibna u tuurana waa mithaalun hadda wa laa yuctaradu lmithaalu id qad kafa alfardu wlixtimaalu shan iyo labaatanka waxaad ku dhufataa lixdankii ku dhuf lixdankii waxaad ku dhufataa afar iyo labaatan saacdood aad maad koobi kartaa ma tirin kartaa markaa nicaamka rabbi subxaanahu watacaala aad buu u fara badan yahy alkhabaru waa mubtada aljusna waa khabarkii almutimulfaa'idatana waa sifo waa min baabi idaafati ismi lfaacili ilaa mafcuulihi baa loo tiiriyey mutacalaqiisina waa go'an yahay oo macal mubtaday weyniga soo qadarnay allaahu barun walayaadi shaahidana waa tusaalayaashii weeyaan wlkhabaru khabarku aljuzu waa juska juska almutimu faa'idati ee faa'idada dhamayska tiraya maca almubtadayi mubtadaa miciisana faa'idada dhamayska tiraya wadaalika tusaaluhu ka qawlika waa odhaahdaadi wx lamid ah, ku qowshid allaahu alle barun waa samafalo wey inaa kunaa nadcuuhu min qablu inahu huwa albaru raxiim walayaadi nicmooyinka rabbina shaahidatun mid markhaati ka a ah ومفrda yأtي وyأtي جuملة xاawiyaة mعنى اladي siqت la وin tkun إyah mعنى اkتفى bha kaنطq lah xasbi وkفى abarka buu qaybinaya alkhabر ima an yakuna mfrada وima an yakuna جuمlaة وima an yakuna shibha جuمlatin culma intaasu munahay khabarku ama waa mfrad ama waa jumlo ama waa shibhu jumla waa saddexdaa mido mfradku baaba badan buu galaa baabulmubtadai walkhabari mufrad waxbaa loo yaqaana baabulkelimati walcalamina mufradka waxbaa loo yaqaana baabu macrifati calaamat alciraabna mufradka waxbaa loo yaqaana baabu laa walmunaadaana mufradka waxbaa loo yaqaana haddaad meel kasta tacriifkeega aad garan weydiiy wuxuu ka ahaana waad isku dhex daadanaysaa halkan iminka azaydaani qaa'imaani ka waran ma mufrad ba mise waa jumla ya ya zaydaniska waa mufrid de mana dawahayn marka awal horena u taqaanay markaa baab kasta oo malaya tacriifkiisa wanad la socotid baabulmubtada walkhabari maxaa la dhaa laysa jumlatan walaa shabiihan bijumla idan mufradkii iyo jamcii iyo musanihii eh, iyo jamcii baan ujeedaa waa mufrad bay soo gelaya baabu macrifati calaamat alcraabna muxuu ahaa maa laysa musana walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasma alhamsa sooman baabu baabulkelimati walcaalamiina soo marnayna muxuu ah antifataxo baabulkelimit iyo baabulcalam iyo muxuu jir farid maa laysa bimarkabin bad oo waxaan murakab ahayn baablah wlmunaadana maxaa la hahda maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf marka baab kasta waa inu kuu caddaadada wuxuu yahaa wuxuu ahaa markaasaad fahmi kartaa haddaba u fiirso mufradkii saddex baa ka soo bixdee sooma mufrad caadiba inuu kuu yahay zaydun qaa'imun waa mufrad azaydaani qaa'imaanina waa mufrad alrijaalu qaa'imuunana waa mufrad halkaa inoo dhig jumladiibaa noo timid jumladu laba mid bay noqon in maan takuuna ismiyatan wa in maan takuuna ficliyatan hadday ismiye tahay ajrubin muxuu ku tusaalan jiray zaydun jaariyatuhu daahibatu mayna ohan jiray sooma aaalibu kitaabuhu nadiifun ya waayahay iyadoo jumla ficliya way fududahay aaalibu ishtara kitaaban oo kale aaalibu ishtara kitaaban oo kale waa jumladii halkaasina shubu jumlahan isaga inoo keeni doona tusaalihiis waa maxay arajulu fi daari oo kale o fi lbeyti arajulu amamaka oo kale markaa khabarkii saddexa midunmu noqonaya ima an yakuna mufradan wa ima an yakuna jumlatan wa ima an yakuna shibha jumlatin intaa midunmu noqon haddaba wayati jumla xaawiyatan macna ladii sii qatla muxuu ka tilmaamaya in taayir wuxuu noogu cadaynaya u leeyahay jumladu haddii ay khabar noqoto u fiirsada jumladu haddii ay khabar noqoto mufradkii wuu inoo soo tusaaliyey mufradkii wuu inoo soo tusaaliyey halkuu soo tusaaliyey kallaahu barun walayaadi shaahida waa isagii mufradade isagii jumlaa ma jumladu haddii ay noqoto khabar waa in ay koobsato mubtadaha macnihiisa mubtadaha ay khabarka u noqotay macnihiisi waa inay koobsato oo xaawiye waa maxay say u waa in xidhiidh iyo sila u ka dhaxeeyo mubtadaha iyo jumlada oo siduu uga dhaxaynaya wuxuu uga dhaxaynaya isku xidhnaasho waa inuu dhexeeyo oo raabid meesha waa yaalo u fiirsada raabid meesha waa yaalo rawaabitun afar mid bay noqonaysaa wa min haadihi rawaabi adamiir rawaabita maxaa ka mid a damiir baa ka mid a isagaana asal ah tusaale zaydun qaama abuuhu zaydun muna mubtadayn qaama abuuhu jumladaa ficliyadii maxay noqotay khabar sooma ya maadaamo jumladani khabar ay noqotay mubtadaha macnihiis waa inay koobsato oo say koobsanaysaa waa inuu ka dhexeeyo silo waa ina xidhiir ka dhexeeyo mubtadaha iyo jumlada iminka xidhiir baa ka dhexeeya oo maxaa isku xidhaya damiirkaas ku xidhay zaydun qaama abuhu damiirkaas ku xidhay wa min hadihi rawaabidi ismu ishaara rawaabidda waxaa kamid ismu ishaaraha kamid wa libaasu taqwa dalika khayrun libaas waa mubtada taqwana waa mudaaf ileyh dalika daadaas ismu ishaara mabni cala sukun ninka allam laamulbucdi alkaaf xarfulkhitaab waana mubtada labaad wlibaas taqwa dalika khayrunna waa khabar mubtado ani maxaa isku xidhaya ayna raabit waa ismu ishaara waxay ka dhigan tahay walibaasu taqwa huwa khayrun saasoo kale ka dhaayay lamidto ay ka dhigan tahay wa min hadihi rawaabiti icaadat lmubtaday bilafdihi mubtadaha lafdigiisii lagu soo celinayaa weliba wuxuu badanaa halkaasi haalib ay ku tahay icaadat lmubtaday bilafdihi fi maqaami tafkhiim meeshii la weyneynayo alxaaqatu malxaaqa alqaaricatu malqaarica alqaarica ah waa mubtada maadan waa istifaamiye sooma waa mubtade labaad alqaaricatuda ah dambe waa maxay waa khabar mee raabitku icaadatu lmubtaday bilafdihi fi maqaami tafkhiimi bay aad ugu fara badan tahay e, icaadatu lmubtaday bilafdihi fii hayri maqaami tafkhiimna waa noqon kartaa sida aaalibu e, aaalibu maaalibu aaalibu ardaygii ma maxay ayuu aaalibu ardaygu yahay aaalibu maaalibu waa iska ohan karta waa fi hayri maqaami atafkhiimi ka afraad an yakuna raabiu alcumuuma raabidkiiba waa cumuumba ya eh, fi maqaami tafhiimiya oo iska noqon kara laakin tusaalahaan waxay ku keenaan aayadaha hore qur-aanka iga tafhiim bay leeyihi laakin kan kale isaga weyneynaya wa waxba la weynin maay leeyihi markaa isaga fi maqaami tafhiimiya waxba mahabay leyin waa hayru maqaami tafhiim waxay noo yimiday kii afraad sooma an yakuna raabiu alcumuuma raabitku waa inuu yahay umuum waa maxay tusaaluhu zaydun nicma rajul zaydu soo mubtada ma nicmo faacilkayso alrajilu maaha alrajil waa maxay mucaraf bialmunayn alrijl waa caam muna caamayn idan zayd oo mubtadiihii cumuumkan alrajil uu ka mid yahay markaa waxa cuninsiiye waa maay waa cumuumkan mubtadaa laftiisaaba arrijulidun ku jirade mana ku jirin yaa ka saaraya wuu ku jiraa sooma marka afartaasi weeyaan waxa raabid noqon kara waa afarta ima an yakuna damiiran wa ima an yakuna isma ishaaratin wa ima an yakuna eh, eh, icaadatu mubtada bilaftihi wa ima an yakuna raabitu alcumuuma afartaasi noqon kara abyaad lagu jimcin jiray nagu jirta hadda laakin ma maahayo way iga fakatay kutubta hore lakin waan ku sheegnay waay idinkaan raajici doona marka wuxuu yidhi mfrada yati wayati jumla xaawiyata macno ladii siqata wain takun iyaahu macnonigtafada muxuu ka wadaa tan kale wuxuu ka wadaa iyada shadrigan dambe wuxuu ku sheegayaa ama beytka dambe wuxuu ku tilmaamayaa khabarkiiba waa mubtadaha laftiisa markii hore khabarku mubtadaha laftiisa ma lakin silaa ka dhexaysata xidhiidh iminka laakiin khabarkiiba waa maxay ya jumladan khabarka noqotay waa mubtadaha laftiisii wey oo sidii mubtada laftiisii unoqotay waxay u noqotay an yuqsada bilafdi jumla jumladan lafteedaaba loo qastiyayaba ama maahe mubtadihii wuxuu noqday damiiru shani buu noqday damiiru shanigana waxaa lagu fasirayaa jumladan dambaa lagu fasiraya ila damir shanis wax ka dambeeya fasir kale qul huwa allahu axadun eega huwa soo mubtada ma huwadan waa maxay macneegii waa halkii allahu axadun tanba weeyaan allahu axadun ba huwa cadaysay idan waa maxay mubtadihii wuxuu noqday damiiru shani buu noqday lagu cadaynayo oo lagu fasirayo jumlada ka dambaysa marka jumladii khabarka dhacdayba waxay noqotay nafsan mubtadaybay noqotay fi lmacna markaa wax raabid uma ah baahana iyada raabid ha isku dawqin marka misle fanaynta raabid laakiin marka loo shardiya waa maxay waa marka ayna jumladani ayna ahayn nafsalmubtaday ayna ahayn laakiin haddii jumladii nafsalmubtaday ay noqoto raabid waxba looma eh, looma shardiyayo oo looma baahna e eh, jumladaasa ku filanba jumlada lafteeda raabidnimadii ugu filanba tusaale tusaaleyo wuxuu yidhi nuqii allahu xasbii wakafa nuqii waa mubtade allahu waa mubtade labaad xasbii waa khabari mubtade thani xasbi bimacnaa kaafi weeyaan haddaba u fiirsada haye allahu xasbii si jumlada khabarkii maa jumlada khabarku waa nafsan mubtadey oo maxay macnaygu nuqii dhawaqayguba allahu xasbii weyde waxaan ku dhawaaqayaaba waa maxay waa allahu xasbi waaya afdal ma qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allahu marka maxaa loo qasdiyey jumladan lafteeda loo qasdiy waa halkay culimadu isku hayaan culimadu leeyihiin ma min baabi ikhbaari biljumlatiba mise waa min baabi ikhbaari bilmufridiba isku hayaan ya allaahu xasbidani ma jumlo lagaga khabray mufradba mise waa mufrad lagaga khabray dee mubtade halkaasa isku hayaan qowlka mashhuurkaas aynu naqaano waa min baabi ikhbaari biljumlati weyaan laakiin waa sida mashhuurka un sidaasi lakin culimada qaarkood waxay waa min baab ikhbaari bilmufradiyo allahu xasbi khabarin mubtadai marfuuc calaamatu rafin damatu muqadaratu cala akhiri manaac min duuran ishtiqaal maxal bixarakati alxikaaya leeyiba iyadoo wada socota khabarkii tahay bay leeyihi marka labada qowl baa ku jira waa yahay marka wuxuu yidhi wayatii waa imanaya huwa khabarkii waa imanaya mufradan mufrad xaalow yahay buu imanaya wayati waa imanaya huwa khabarkii jumlatan jumlo xaalada uu yahayna waa imanaya jumlada oo xaawiyatan koobtay macna aladii ay macna lmubtadai mubtade macnihiibay koobtay alladii mubtadahaasoo siiqat la kaxeeyey hiya jumlada la kaxeeyey lahu ay lidaalika mubtadai mubtadaa loo soo kaxeeyey wa in takun haddii ay tahay hiya ay jumlatulkhabari jumlada khabarka dhacday haddii ay tahay iyaahu isagii haddii ay tahay isageede nafsalmubtadayi wey mubtadaa laftiisii haddii tahay macnan ay filmacnaa xagga macnaha iktafaa waa kaaftoomaya huwa mubtadihii bihaa ay biljumlati jumladiibuu ku kaaftoomaya walaa yaxtaaju ilaa raabitin raabitna u baahan maayo wadalika tusaaluhu kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweye ah ku qowsid nudqii ay manduuqii dhawaqaygu iyo manduuqaygu allaahu alla xasbii igu filan weeyi wa kafaa waana igu filnaaday huwa rabbi waa igu filnaaday wey jumladda way ku cadfantahay wakafaana faacilka huwaba imika ka dhigay laakiin sida aarkee badan faacilka kafa babaa lagu jiraa zaaida wakafaa bilaahi shahiida waynaga aragna wakafaa bilaahi le bilaahidaas imika faacilke waaya mufradan icraabka wuu iska fudud yahay oo yati faacilkeega laga xaalaynaya wayati jumlatana waa lagu cadfaya xaawiyatana waxaanu ka sifaynanaa jumlatan macnana waxa mafcuul haysta xaawiyaha inta kalena way fududahay siiqatiyan ay faacilkeegii lahuna mubtadaha u celi waa inta kuntan yaa intaa yaa xasuusan wax meelaha horeynu ku soo marnay ismigeedu waa maxay waa in takun haddii hiya jumladu soo ma iyahuwa maad garanaysaa iyahuwa maxay waa khabarkii ya khabarkii takun khabarka takun meelan kaga soo sheegayna mu jiri ya ya halkan kaga soo sheegayna xagee xagga <laughs> hore <laughs> baydanka ka soo sheeken ya xasuusta ma alfiyo dhumin akri adaba <laughs> ya ya <laughs> may waayahay musanifka ra'yigiisu muxuu kaana khabarkaygu hadduu mutasil noqdo wasil aw ifsil haa asalnihi wama ashbahahu fikum tuhul khulfuntama kadaka khiltaniihi wtisaala akhtaaru ayri khtaara linfisaala sidii isaga mukhtaarka waa in u ka leexdo khabarka kani hadduu mutasil noqdo isaga agtiisa maxaa mukhtaar ka ahaa ya itisaal baan anu dooranay bu ayrk siiba weyhina muxuu doorto yii infisaal dee madhabkiisiiba weyhiba iska mar haddana soo ma argeysa ya isagaa isfurfuraya waaya iyaahun macnana waxaanu ku nasbinaynaa waa nisculkhaafid weeyi ita intana wa iska fududa raabkeedu wuxuu yidhi wayati waa imanaya huwa khabarka mufradan mufrad xaalo yahay imanaya wayati waa imanaya ay huwa khabarka jumlatan jumle xaalada yahay buu imanaya jumladaasoo xaawiyatan koobtay jumladu macna ladiiy macna mubtada mubtada macnihii bay koobtay alladii mubtadahaaso siiqat la kaxeeyehiyo jumlada lahu mubtadaa loo soo kaxeeye jumlada maxaa loo keenayba inay mubtadan faaida ka dhalisa loo keenayba manahayn intakun hadaba hadii ay tahay hiya ay jumlakhabari hadii ay tahay iyaahu ay nafsalmubtadai mubtada laftiisii hadii ay tahay macnanay filmacna xagga macnaha nafsalmubtadai haddii ay tahay iktafaa waa kaaftoomaya huwa mubtadihi bihaa ay biljumlati buu ku kaaftoomaya cani raabiduguna kaga kaaftoomaya raabiduma baana wadalika tusaaluhu kainu ka qawlika iyo wixii lamid a ah, ay manduuqii dhawaqaygu allaahu alle xasbii ka igu filan weeyi wa kafa waana igu filnaaday ee huwa rabbi waa igu filnaaday waayahay <clears throat> agga hoose kale waa akaru maa yakunu fi mawaadici atafhiimi halkaa weydiinaysa ka qawlihi tacaala alxaaqatu malxaaqa alqaaricatu malqaarica waqad yustacmalu fii hayriha aaalibu maaalib baan guudsan isag wuxuu guubiya zaydun maa zaydun buu weri marka waa fii hayri maqaami atafhiim wey waa yahay wlmufrad ljaamidu faariqun wain yushtaqa fahwa duu damiiri mustakin waxaynu soo marnay khabarku inuu yahay mufrad iyo jumlo haddaba waxaynu soo marnay khabarkii haddii uu jumlo noqdo laabudda min raabidin dhade raabid waa lagama maarmaade yarbid ljumlaa bilmubtaday jumlada ku xidhan maxay mubtadaa haddaba sheekh hadduu khabarkii mufrad yahay ma raabid loo baahan yahay isna mise baahno ma isweydiisan welita khabarkii hadduu mufrad noqday ma sidii jumladaba raabid loogu baahnaa ya ayaa isna raabid loo baahnayo mise looma baahnayo intaasuu sheekhu ku tafaariqinaya wuxuu ku yidhi wlmufradu mufradkii aljaamidu jaamid jaamidka oo minhu mufradka kamidii faariqun mid ka maran weeye damiir wain yushtaa haddii mushtaq laga dhigo huwa mufradka fa huwa mufradka mushtaq duu damiirin waa mid damiir u saaxiib ah damiirkaasoo mustakinin qarsoon labaynuu kala qaadana mufradkani ma mufrad jaamid ahaa mise mufrad mushtaa ahaa haduu mufradkani mufrad jaamid u yahay oo aan mushtaq ahayn laa yataxamalu damiiran damiir ma xambaarayo sheekh faraha la gelina sidiisa gudaa oo tusaalihii maxayga zaydun akhuuka ka waran zaydun zayd akhuuka waa walaalka akhuuka sow khabar maaha sow mufrad maaha ya sow mufrad maaha ma jaamid <laughs> waa soo mushta waa jaamid sooma muna jaamid ahayn jaamid ma damiir baa ku jira maad odhani zaydun zayd akhuuka waa walaalka huwa isaw maya de ha odhanin waa jaamide waa faariqun min adamiiri damiir maba xambaarayaba sheekha loo yaqaano kisayood garanaysaan iyo sheekha loo yaqaano rumani iyo jamaaco kale waxay leeyihin damiir buu xambaarayaayo waxau noqon karaa zaydun akuuka huwa buu iska odhan ayuu noqon karaa amaa nimanka loo yaqaano basriyiintu waxay leeyihiin jaamidkani hadduu mutadamin macnal mushtaqi u yahay waa xambaari karaya oo maxay taasina zaydun zayd asadun waa libaax asadun imika waa ismi jaamida muna jaamid ahayn laakiin macnalmushtaq weeyaano shujaac bu la macnaya markaa saydun asadun huwa buu noqon karaa bay leyiin hadduu yahay e maxay mufradkii macnalmushtaq haddii uu yahay laakiin maxaynu isla qaadanay mufradku haddii uu jaamid yahay laa yataxamalu damiiran damiir ma xambaarayo oo damiir mubtadihin u noqonaya kuma hoos jiro wey na ma fahne wax ka adag baa soo socda intaad isfahmi weydan hadduu mushtaq yahay miyaa yataxamalu damiiran damiir buu xambaaraya waa intaa hadduu mushta yahayna yataxamalu damiira damiir buu xambaaraya maxaa ka mida mushtai sifadii mushabahadii iyo ya ya ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo awde waka zaydun zayd qaaiman haye maxaad oran huwa de zaydun zayd qaaimin mid taagan weeyi huwa zayd ya zaydun zayd xasanun mid wanaagsan weey xasan waa sifa mushabah ma ey huwa zayd waxaa la arkay iyadoo ismi daahiraba rafcinaysa zaydun xasanun wejhuhu maad weli arag shahasan magacaaga ya waa sidaa wey waaya haddaba u fiirso mushtaqi waa marka uu meesha ficilka mari karayo sida ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo sifadii mushabahadii iyo ismu tafdiilkii iyo meesha mushtaq markuu mari karayo weyaan meeshii ficil ama meesha ficilka hadduuna mari karan oo sunau mari karan waa ismulaalaba ismuaal halkan ugu marna adfata mise maynaan arag bol weli maynaan arag waaya halkaan ku marnay shamsdiin ismaalaalkan ka aragn sarfigaynu ka aragna ah, sariglaamiya agga doosan ka aragna ismaal mayn aan arag ya wa munkhulin iyo ma garanaysaan adka halkii weyde ismaalaha ismaaluhu sida ficilka o kale ma eega miftaax ka waran miftax waa maxay sheekh ismaalo munahayn waa furade maanad wax ku adeegsanin waa ismaalo weeyaan soo ma maxaa laga keenay min alfatxi baa laga keenay damiir muu xambaari karaya haadaa miftaaxun huwa madaran may <laughs> may lama noqonayo waxaa kamid a siiqadii mafcal hadee loo jeedo darfu zamaan ama darfu makaan hadee loo jeedo haadaa marmaa zaydin so iyadana maynaa dhigan sarfigana ku dhigana zayd makaanu genidiis iyo zayd waktu genidiis soomaaha damiir ma xambaari kara markaana waay weliba mushtaqa majral ficli socdaa waa marka hee aanu rafcin ismi daahira hadduu ismi daahira rafciyo ka waran dee damiir ma qaadan karayo zaydun qaa'imun ghulaamaahu hadee tirada ka waran dee damiir kale maxaad ka raadinba damiir kale haba raadinba marka macnaheen wuxuu kusoo ururaya khulaasadu waa maxay jaamidku laa yataxamalu damiiran muطlaqan cinda alkuufiyiin wax damiira maba xambaari karaba muطlaqan ba weyaan hadda iyaga laakiin masriyiinta halkaa ku yar jiro waxay leeyihin iyagu hadduu macnal mushtaqi noqon karo uu yar xambaaraya bay leeyihin iyagu maxay noo yimid mushtaqii soo maa mushtaqii yataxamalu damiira damiir buu isagu xambaaraya xillima maa lam yarfac daahiran ismi daahira haddii aanu rafcin meesha ficilkana uu soconayo inta misl intaasu kaga waram marka wlmufradu waa mubtade aljaamidu maxaynu sifo uga dhigi weyne aljaamidu maynu sifaba ka dhigno waxaynu sifo uga dhigi weyney yushtaqu faacilka ku jira halkuu usoo noqonaya mufrad buu usoo noqonaya sooma damiir soo noqday oo mawsuufka usoo noqday sifadiina waa shamlinayaa u fiirsada damiir hadduu soo noqdo mawsuufka uusoo noqdo wuxuu shamlinayaa oo koobsanaya sifadii lafteediina way soo gudagelaysaa tanaaqud baa ka dhalan marka isbaraamber baa ka dhalan isagoo ina yidhi walmufraduljaamid walmufradu mufradkii aljaamidu ee jaamidka lenacti buu ka dhigay faariqun mid wax ka maran wey waa in yushtaa mufradkaa jaamidka dee mushtaq laga dhigay noqon muna baraamber meesha ka iman saa darteed waynu ka leexanana aljaamidu mubtadaynu ka dhigan si fanaynu soo qadarana wuxuu yidhi walmufradu mufradkii aljaamidu jaamid mubtada labaad baan ka dhignay jaamidka oo minhu mufradka kamid ihi faariqun mid damiir ka maran wey damiir ma xambaarayo mutlaqanba cinda alkuufiyiin wa in yushtaa hadii mushtaq laga dhigo huwa mufridka mufridkiibaa mushtaq noqday fa mufridka mushtaa noqday duu damiirin mid damiir u saaxiiba weeyi damiirka oo mustakinin qarsoon damiir qarsoon mid u saaxiiba weeyaan wabrizanhu mulaqan xayu tala maa laysa macnaahu lahu muxasala wabrizan muuji wabrizan muuji oo muuji waa nuunu tawkiid alkhafiifa hu damiirkii mustakinka ahaa muuji muطلقan xaaluu yahay muuji xayثu makaan muuji talaa u raacay huwa khabarkii maa mubtada laysa aanu ahayn macnaahu khabar macnihii muxaasala mid loo xasiliyey lahu mubtada mid loo xasiliyey kabarkii mushtaa ahaa muxuu ambaarayaabanu nii damiir buu ambaarayaabaynu nii damiirkan haddaba maa la keeni karaa banaanka mise lama keeni karo calaa ra'yi bni maalikin ina maalik ra'yigiisa muطlaqan ba la muujinaya ama labsi ha laga bao ama labsiyaan laga bain damiirkii he waa la muujinaya waaya marka wuxuu leeyahay damiirkii mustatirka ahaa ee mustakinka ahaa ee ku qarsoonaa maxay khabarka mushtaa waa la muujinaya waa xilima wey waxaa la muujinaya sow maynaan aqoonu silatun jarat alaa ayri man laha alaa ayri saaxiiba sow maynaan aqoon ya mushtaqan khabarka noqday damiirka ka noqonaya haduuna u noqonayn maxay mubtadihii hore mubtadihii hore haddiuna u noqonayn ee uu noqonayo ya idaa kaana alkhabaru wasfan limaa laysa lahu wasfan limaa laysa lahu haddii khabarkani wasfi u noqdo wax aanay isagu macnihiisii aanu wadan oo macnihiisii aan loo xasilin in la muujiyo ayaa waajib noqonaysa buu tusaale aynu ku fahmayna waa maxay waxa weeye zaydun zaydun hindun daribha ka warrama zaydun hindun daaribuhaa zaydun waa mubtadama hindun na waa maxay waa mubtad labaad soo ma baaribana waa maxay waa kabar yay khabar u tahay in duntay khabar tahay haddaba baarib soo ismi faacil maa soo khabar mushtaqa ma maxaa ka noqonaya damiir baa ka noqonaya haddaba damirka ka noqonaya ma wuxuu u noqonayaa hindun mise wuxuu u noqonayaa hore ya ya zaydka hore unoqonaya de munasinka hore unoqonaya zaydka hore unoqonaya labsi ma jiro marka labsi ma jira ya labsi ma jiro labsigaa nii jedayaan waa maxay eega daaribuhaa kii garaacay wey ma hindi inay wax garaacday iyo zayd inuu wax garaacay inuu zayd maanta wax garaacay wax labsi muku jira mee kuma jiro waa la muujinayaaba iyagu kuleeyahy una fiirso oo damiirkani wuxuu u noqday mubtadihiisii meel aan ahayn oo mubtadiihii hore u noqday mubtadihiye hor u noqda marka waxay leeyihin hala idhaahdo zaydun hindun daaribuhaa huwa hala idhahda ku leeyihin huwa hala keeno meesha oo sidaa loo soo muujiyo iyada oo labsiba aanu jirin oo labsigu waa maxay inuu zayd maanta wax garaacay waynu garanana hadduuna zayd wax garaaci lahayn maxaa la odhan lahaa zaydun hindun daaribatuhaa baa la odhan lahaa daaribatuhaa noqon lahayd mana saa noqoteen sidaa la idhaana haddee daaribatuhaa eega la ya dee sidaa haddaad ku dayn lahayd ishkaalba ma jiro ishkaal mu ya alaa rayi muali alaa ra'yi musanifi iyo calaa ra'yi hayrihiba ishkaalba kuma jiraba zaydun zayd hindun hindi daaribatuhaata garaacday wey hadal kumuna dhamaystirnayn ishkaalna kumaba jirabade ishkaal mu ku jira marka culimada kale waxay leeyihin kuufiyiintu waxay leeyihiin meesha ma labsiimay mise labsi muu iman hadda meesha labsi hadduu yaalo oo ka garaacay la garan laayahay ka wax garaacay iyo kala garaacay hadii la kala garan laayay damiirkaa la muujiilayn yow laakiin meesha labsiba hadduuna jirin dee waxba ayna kalifina damiirha keeninay leeyi markaa kaa hore ee tusaalaan iminkaan idin siiyey azaydun hindun daaribatuhaa ishkaalba kuma jiraba ma ishkaal baa ku jira yaa culimo ishkaal kuma jiraba calaa ra'yilmusanifi ishkaal kuma jiro wa calaa ra'yi hayrina ishkaal kuma jiro xaaladda labsiga aaminka laga yahayna waa maxay waa zaydun hindun daaribuhaadan lafteeda imika damiirka daarib ku asturani mubtadihii horu u noqonaya ee mubtadihiisa uma noqonayo mubtadihii samsaka uma noqonayo mubtadihii horu u noqonaya marka waa maxay waa khabarun khabarun waqaca lima laysa lahu waxaanu isagu wahayn u dhacay manaha kan soke ee mubtadahan soke khabarkiisii umuu xasilin macnihiisii umuu xasilin ee yaa qaatay mubtadihii hore qaatay de mubtadihii hore qaatay lidaalika labsina ma jiro kuufiyiintu waxay leeyihin saas unaynu ku daynayno dhanaano zaydun hindun baariba haa unan ku dayno musanifkuna muxuu leeyahy waa abrizanhu muطlaqan buu leeyahay isagio banaanka ha keeno ama labsi ha jiro ama yuu jirin zaydun hindun baaribuhaa huwa aynu nidhaano amn hadduu labsi jiro ka waran markaa waa waajibade maalkuufiyiintu waa hala keeno waa maxay labsigii zaydun camrun daaribuhu huwa zaydun eega u fiirso waa mubtade camruna waa mubtad labaad camruna waa mubtad labaad haye daaribuhu waa mubtadaha labaad khabarkiisii haddaba daarib damiir bu rafcinaya damiirkaa uu rafcinayo daarib yu u noqonaya mubtadihiyuu hor u noqonaya haddaba eeg lama kala garanayo iminka haddee daaribihu un lagu dayn lahaa ka wax garaacay ma zayd ba ka la garaacayna ba ka wax garaacay ma ba ka garaacay ma ba lama kala garanayo laakiin huwa haddaynu nidhaahno waxaynu garananaa ka wax garaacay inuu yahay ka wax garaacay ee darbiga sameeyey inuu zayd yahay baynu garanana inuu zayd yahay ayaynu garanana lidalika in la cadeeya waa waajib bay leyihin kolkaas in la cadeeya waa waajib bay leyihin oo la idhahdo zaydun camrun daaribuhu huwa in la idhahdo waa waajib bay leyihin <laughs> ya daaribuhu huwa in la idhahdo ay waa waajib bay leeyihin waa marka madhabka kuufiyiintaas ka fudud belata madhabka kuufiyiinta ayaa fudud oo haddee labsi laga cararayo oo labsi laga baqayo ha la muujiyo haddee meeshii labsiba aanu jirno labsi aan laga baqayna yaan la muujin qaacidada naxwiyadiina maxay ahayd ya ida اkhtalafa الnaxwiyuuna fi masalaةi salakna اlأshala min alqowleyn qaacido kale waxay ahayd mataa daara اlamru bاtaysiri wالtacsiri facalayka bاtaysiri mata daara amru ya bayna taysiiri wa tacsiiri arinku markuu wareego culays iyo fudayd dhexdood facalayka bitaysiiri ta fududaa bu qaadade mata daara amru bitaysiiri watacsiiri facalayka bitaysiiri bayt shaacirkiina muxuu ahaa wlkhulfu in kaana fakhud biاlashali fi naxwi la fi ayrihi fi afdali naxwaayada ta fudud qaadahayd sooma marka madhabka kuufigu waa maxay haddee iltibaas aan laga cararayn oo iltibaas meeshii aan laga baqayn waxba yaan la muujin halta iltibaas laga baqayana ha la muujiyo misl fahmte baydkan abrizanhu damiirka yaa loo celinaya damiirkii mustakinkaa ah, kow dhasha kow talaa faacilkeega yaa loo celinaya khabarkiibaa loo celinaya maadan iyay ku dhacaysaa mubtaday ku dhacaysaa macnaahu yaa loo celinaya khabarkiibaa loo celinaya lahu yaa loo celinaya mubtadibaa loo celinaya fii hada albaybi tashtiitun min adamaa'iri damaairtu way wada kala tagsan tahay whada beyt min acadi abyaati alfiya bn maali beydkani wuxuu kamid yahay alfiya bn maali abyaada ugu adag xagga laqmada ayuu kamid yahay bal u fiirsada marka wabrizan muuji hu ay adamiir mustakina damiirkii mustakinka ahaa muuji mulaqan xaalo u yahay muuji ama labsi ha laga aamin noqdo ama yaan laga aamin noqon xayu makaan ku muuji talaa u raacay huwa khabarku u raacay maa mubtada u raacay laysa aanu ahayn macnaahu ay macnalkhabari khabar macnihi muxasalan mid loo xasiliyey huwa macnulkhabar lahu ay lidalika mubtada mubtadaha loo xasiliyey waa min acqadi abyaati alfiya waa fuduya lakin kolkaanu laqmina soo ma waa abrizan muuji hu damiirkii mustakinkaa ee qarsoonaa muطlaqan xaalow yahay muuji ama labsi ha laga aamin noqdo ama yaan laga aamin noqon xayu makaanaku muuji talaa u raacay huwa khabarku maa mubtada u raacay laysa aanu ahayn macnaahu ay macna khabari khabar macnihii muxasalan mid loo xasiliyey huwa macna khabar lahu ay lidalika mubtaday mubtada mid loo xasiliyey aanu ahayn marka halkan waxaynu kaga baxnay khabarkii markuu noqdo mufrad iyo marka uu noqdo jumlo halkan waxaynu ku gelaynaa isagoo daraf ah wallahu aclam subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub